السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب سبحانه وتعالى بما هذا ودhan usugنaatay allaha iسلاaمka قيimaha badan nagu hanuuniyey oo na siiyey بتوفيiqihi وaكرمihi بضدihi تتميز الأشhyاء حaقيiqatan iسلاaمka قيimaha uu leeyahay qofka aan haysanin markaad aragti maad garan kartaa قيimaha maanta akhuuna sheekh maxamed aadam uu halkan ka dhawaajiyey almacaasi wa aharuha asayi cala alfardi walmujtamac ee macaasida iyo dunuubta qofka bini aadamka uu gelahayo raadka asaga shaksiga ay ku leedahay adduun aakhiraba iyo mujtamaca dhexdiisa masaamaynta iyo dhibaatada u geysanayso mujtamacu hadduu macaasida u galo ka shacab ama ka dawlo ka fardi dhibaatada ay leedahay oon maanta islaamka ama ka shacab muslimiintu shacab ahaan ha aadeen ama xukuumaad ama afraad anihim waxaa weeyaan waxa ay maanta ay meel kastoo joogaan ama faqriga haya ama amni darrida haysa ama dhexdooda nacaybka yaalla iyo waxay amraadta aan la garanaynin dhammaan waxaaso dhan markii laisku soo celiyo masdarkoodu waa macaasida aadanaha ka dhacaysa khaasatan muslimiinta maxaa yeele gaalku waa ka furtay marka muslimka dhibaatada haysata maanta marjica oo koobaad waxaa weeyaan ama sababka koobaad waa macaasida iyo dunuubta ugela intaana mawduuca bilaabin yaan laba arrin baan rabay inaan idinku tuuroan ka hormariyo mid waa mid ah akhuna sheekh aadam waxba muu reebin wuxuu yidhi sheekh iyo waxo dhan ka wada cabiray wakhtigan anugu waxaan soo gaadhay sheekhnimadku iyadoona sahlanayn oo nin si sahlan aan qof sheekh loo dhehaynin baan soo gaadhay laakiin hadda waxa weeyaan badhayso wey nin kastaba meesha doonuu ka geli marka waxaan leeyahay dadko dhan sheekha wada dhihin dadka daraajo kale siiya anu kabiir oo kalean macallim ardada hayo dugsiga kuwa u yar dhawaa jiro oo oga taga dugsiga oo maarata yar kabiir oo maarata so mayna aqoon jirin dugsi saasoo kale oo la dhihi meel baan ukacayaay ama shukaansi baan aadhayaay hadduu dhalinyaro yahay dugsiga igu siisan buu dhihi kabiirkii weeyaan qaar waa in dadka kabiirkaa la yihahdo qaar mashaayikh la yihahdo qaar maarata darajaadka giddigood haddaad wada mashaayikh laga wada dhigo waxba ma soo haayso meesha marka anu horta kabiirkii baana hadda kadib markaad tacriifinaysa waa kabiirkii mashaaikhdan aan weli gaarin dadka horjoogoodiisi marka inta looga imanayo saasaana xaqiiqatan oo dadka udhaa intu culimada idin imanayso baan idin sii celcelin baana markay culamada idin timaadana waa idin fasix marka horta waa eh, ma sahlano kelimada noocaas midda kale muxaadaro maan qaadanayna waxba lidin weydiin maayo johannesburg haddaad tihiin waxba lidin weydiinayo wax ururin iyo waxba midna lidin weydiin maayo oo dadka qaar ba laga yaaba sas inay ka qabaanoo wadaadadii muxaadarada naloogu sheegay waxbaa daba socda iyo wax saasoo kalea wax lidin weydiinaya maanta ma jira ayadna markaa qofkii yar kurkuursanay inuu dulba carara rabay hadaad fadhinaysina aday kuu taalla khayrka dhegaysanaysid hadii kaloo iska tegaysina oo adiga waxba lidin isweydiin maayo walaa masaajidkan baa wax ku bixi lagu dhehayn muxaadaradan walaa cid kale wax siibaan lagu lahayn waa un khayr inaan wada qaadana adiguna ajir hel anna ajir hela adigana noolow anna noolaada qaacida wax saasoo kalea jirta intaas waa kaftan waan kaga gudbi anuu sheeko dheer idiin geli mahayo meel kale ukici mahayo keliya waxaan rabaa nabiga calayh salaatu wasalaam nusuustiisa inaan dul istaago qofka waxaa saamayn ku yeelata naska marka laakiin sheekada inuu sharxa noqdo mooyaane taiirka aad u qiimaha badan waxaa fiican naska qofka naska inuu taabto anu macaasidan aan sheegi doono haduu ilah hahdo ama fardi ha haato ama mujtamac ha haado nas xadiid baan keeni asaxay weliba iyo marjiciisi siday u saamaysana qof kasta asagaa taabanay waxaan horumarinhayaa afraadda afraad dunuub kala duwan galeen oo maaragtay dunuubtii saamaynta ku yaalatay qof kasta asagaa taabanay intaanu ka gaari karna afraad kadibna mujtamaci baan u gudbeennaa hadduuse waktiga wakti qadaa anu kulley meelaha afrika aanu joogna duhurka marka la tukado qadaa loo kala yaaci jira wadaaddadan maanta wanoo sheeg war duhurka mayna qada ahayn waxaa la yidhi sabti weeyaanoo waa dadku waa iska rooyihiin bay gu dheheen marka insha allahu tacala maana dheerayn doona xadiidka koobaad aanu qaadanayno rasuulkeena alayh isalaatu wasalaam waxaa ka sugnaaday xadii maarata abu dar alkhifaari radi allahu tacala canh uu ka warinaya rasuulka alayh isalaatu wasalaam xadiidkaasna waxaa soo saaray umahasitaha imaam bukhaari mooyaan inta kale way soo saareen imaam muslim fii saxiixihi kadalika abu dawuud fii sunanihi alimaam tirmidi fii sunanihi kadalika alimaam abu cabdiraxmaan annasaa'i kitaabkiisa sunan suqra kadalika ibnu maaja abu cabdillahi ibnu maaja raxmat ullahi ljamiic fii sunanihi kadalika afartaa waxaa wehelisa ama shantaa waxaa weheliya maarata imaam ahli sunna axmed bin xambal kitaabkiisa musnadkaasna wuu ku soo saaraya xadiidkuna waa xadiid haabita weeyaan imaam muslim keligiibaa idinkaga filan fii saxiixi uu ku soo saaray rasuulka calayh isalaatu wasalaam wuxuu leehay xadiidkaas alaaatun laa yukalimuhum allahu yowma alqiyaamati walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim saddex muslimiinta ka mida gaal lagama hadlay waa muslimiintaanu ka hadlayna macaasida alaaatu min almuslimiin wey laa yukalimuhum allahu ywma alqiyaama walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim ayuu rasulku yihi alayh isalaatu wasalaam waa saddex ilahay qiyaamada la hadlayn alimaam cabdurauf almanaawi saaxibu jaamic sahiirka ninka sharxay ahaa kun iyo maarata wuxuu dhintay iyo soddon iyo toddobadii meelahaasu dhintay hijriga jaami sakiirka markuu sharxayey kalaamka laleehay alla la hadli maayo haddii wuxuu leeyahay ama labama hadlaya ama haddii nusuusta kale tusinaysa inuu ilaahay subxaana wa tacaala dadka uu la hadlahayo haddii la yihahdo hadal hadal raxmadla ayaan lagula hadlayn hadal canaan iyo ciqaab ayaa lagula hadlayaa marka waxaa lagu sheegay saddexdaa muslimiinta ka mida alla la hadli mahayo mana firinhayo mana dahirhayo bal waxaa u sugnaadaa cadaab aliim oo xanuujiyaalih abu dar radi allahu tacaala canhu saddex jeer buu ku celceliyey man hum khaabuu wakhasiruu ya rasuulla ku yidhi ya rasuul allah kuwa way khasaareen way halaagsameen waa kuwe waayo dadka noocaas bal saddexdaa qof saddex dembe oo kala duwan bay galeen midka koobaad waxaa weeyaan almusbilu izaarahu almusbilu izaarahu ka labaadna wاlmanaanu اladii laa yucطii shayئa ila manahu ka saddexaad wاlmunfiqu silcatahu biاlxalif اlkaadib ama wاlmunafiqu silcatahu biاlxalif اlkaadib saddex dembe oo kala duwan wey midka koobaad wuxuu yihi rasulku yihi alayh الsalaatu wasalaam almusbil izaarahu ninka guntigiisa isbaal ku sameeya wey mawduuca haweenku ma soo gelhayaan waa raggaa laga hadlayaa dembigaa koobaad isbaalka waad garanaysaan jiiditaanka marada maa asfala alkacbayni fahuwa fi الnaar ama macwis qab ama sarwaal ama maaragtay qamiis wax allaale wuxuu doonaa ha aado anqawyada labadaa anqaw wixii ka hoos mara mamnuuc wey shareecada islaamka asfala min alkacbayni fahuwa fi nnaar almusbil izaarahu daad u malaynaysaan marada oo la jiido inay uun iska karaahiye ay tahay waciidkaa shadiidka iyo rasuulka alayh isalaatu wasalaam kushe saadiqu lmasduuq kuwa saddexdu ilaahay la hadlaynin fiirinayna dahirayninna cadaab kulul uu alle u ballanqaaday almusbil izaarha u horeeyaan ninka maradiisa jiida ka labaad la yidhi mannaan ka waxa uu bixiya had iyo jeer sheeg sheegow siiqatu mubaalaqa wey mannaan yaana waa facaal aad buu oga sheekeeyaa hebel baa intaas siiyey masaajidka bilkas intaasaan ku bixiyaa sadaqada la yaba waxaasaan bixiyey maantao dhan wixii buu xisaabi laakiin macaasidiisa ma sheego khayrka yaraa uu bixiyey buu maantao dhan meelaha ku sheegay inuu ka baaba khatar ku sugan yahay mannaan laa yucطii shaya ilaa manaho shay ma bixiya ilaa wuu ka sheekeeya ka saddexaadna waa ka badeecada dhaar beena ku socodsi badeecada iyo lahaa iyo wuxuu gadanhayey baa qofkii kale muslimka ahaa ayaa si uu kalsooni ooga helo ilaahay ogu dhaaranaya waxaan ilaahay ogu dhaartama wallaahi bilaahi inaa intaa ka soo bixiya buu dheh beecuusan kusoo gadinba laba boqoloo raan bay ugu joogta uu kusoo gaday markaasuu dhi wallaahi bilaahi tallaahi saddex boqoloo raan baan kusoo gaday ama laba boqol iyo konton raan baan kusoo gaday qof muslim haddii loo dhaarto ilahay loogu dhaartana waa inuu rumeeyahay laba boqol iyo konton raan baan kusoo gaday hadduu ugu dhaarto haddee qofkii dhihi usmaayo wixuu kusoo gaday iga sii dhihi usmaayo labid waa in wax ugu daraa marka waa yahay saddex boqol baan kaa siina saddex boqol is dhaarti konton buu ku qariyey kontonna ninkii buu sida oga qaatay boqol raan buu sida ku helay soo lacagtiina raan lama yidhahdo dhaartii buu ku tarwiijinhayaa badeecadiis dhaar alle oo been asmaadii ilahay waa ugu dhaaranhayaa shay been uusan wixi u siinin saddexdaa qof baa li ilahay qiyaamada mana fiirinayo mana ahirahayo bal mana maarata cadaab kulul lana hadlisma cadaab kulul ba alla u ballanqaad marka saddexdaa qof isbaalkaan u nimaadno maanta caalam alislaami gaalo laga hadli maayo caalamislaami markaad meel kasta udhex martaan isbaalku wuxuu noqday waxyaabaha aan laga hadlinayo sida musallam maarata ad moodda yani qofka haddaad tarwanayaho qamiiskaadu hoos buu jiidmahayaa wadaadadana maanta dhan waxay ka dhammaanayn qamiis baa hoosteeda anigan dawlad islaamsaan ku dhisi lahaa habeen kasta ku fikiraa si saraa loo fikiraa dawlad iyo muslim iyo sidii dawlad loo badbaad sidii dawlad islaam loo hagaajin lahaayo sida muctamaraad islaam loo samey waxyaaba waaweyn baa laga hadlaa adna waxaad leedahay maraad jiida iyo anqawaada marar ka hoos marta ayaa laga yaabaa inuu qofku kaa hor yimaadaba uu dhayalsado caalam alislaami markaad fiirisi barsantiga marada eh, ragga ee eh, qamiisyahoodii saraawiishoodu ay anqawiyada ka hooseeyaan isbaalka samaynay markaad fiirisi sagaashan wixii ka sarreeyu noqonaya ama boqolkiiba halbaa laga yaaba inuu isbaalkoodu uu isbaalka ay ka nabadgalaan aqlabiyada jamhuurtu waxaa weeyaan waa musbiliin wey waa musbiliin wey idan intaasoo jamhuurti oo musbiliin oo allana waciidka uu ku sameeyey markay mujtamaci ku dhex jiraan maxaad u malayn inuu aflixi miyaad u ma aflaxaya mujtamacaas ayagii naftirkoodii marka qofkaas isbaalka sameeyey markuu ilaahay intaasoo goodiya u sameeyey macaasida ma saamaysamasamasa marki la aakhira cadaab kula duus keenin walahum cadaabun aliim bu cadaab kulul ayay leeyihiin bu alla subxaana wa tacaala idan macaasida isbaalka qofkii ma saamaysa ma saamaynin cadaab kulul haddii loo ballan qaado oo loo maaratay loogu goodiyey laa shaka way saamaysa arrinka waana arrin khatara weeyaan dunuubtana waxaa ugu khatarsan baa qofku markuusa is ogeyn inuu dembi ku jiro usa is ogeyn ka mannaan qofka sadaqada la baxa sadaqada inaad qarsati ooda sheegin baa fiican allahuma markaad bixinaysi dadka kuu dayan hadii leeda waa laakiin sadaqada ama calani ku bixi ama ku bixi inaada dadka aad ku galladaysa intaasaan bixiyey intaasaa kana sidan weeyaan inaad ka sheekaysa arrintaa khatar wey yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waladaa buu alla subxana wa taala suurat baqara ku yidhi war sadaqada aad baxdeen maniga ha ku burin ku baabi'nina marka inta yarta ee khayrkeed la baxday inaad ka sheekaysi khatar bayta qofka noocaa sameeya waciidkaas soo gelaya oo saddexdu ilaahay qiyaamada lana hadlaynin dahiraynin cadaabka cadaab aliiman uu u ballanqaaday bu soo gelaya idan labaatanka raan ee masaaidka bisha aad ku bixisa ha sheegin xogaaga yaraad masaaidka ama khayrka aad agoommaha asiis ha sheegin maxaa ka badan oo macaasi malaayiin macaasi gashaa ooda sheegin idan macaasida iyo dunuubtaada tiri gees u xisaabso kuwaasaa maaragtay yaa khatar kugu hay laakiin xoogaaga sadaqada aad la baxday inaad u baxsatid aad oola baxday haska baabi'ina ayadna waa khatar wey arrintaas idan qofka manaanka way saamaysay macaasidaa uu galay markii saddexdaa la soo geliyey ma saamaysay ma saamaynin way saamaysay laa shak rag iyo dumar rataa way ka wada simayn tii hore dumar ka nabadgaleen oo ayagu marada inay jiidaan bay sharciga islaamka amraya iyo sunnadu ay sheegaysa laakiin manaanka rag iyo dumar bay ku wada jiraan sadaqada aad bixisay noocdan ha ahaato inaada ka sheekaynin ama dadkii iyo wixii aad ku bixisay inaad can ariiqi galladaysi wa layihaahdo inaad ku samayso mamnuuc haddii kale waxaa weyaan ajirkaadii iyo waxaad o dhan eber buu noqonaya ka saddexaad badeecada oo daar ilaahay iyo asmaada ilaahda ugu dhaaratood ku socodsiisay ku tarwiijisay dadka aad ku jecelisiisay iyo wixii lamidka waa arrin khataraya shirkaddii shirkadaan ahayn inaad tirahdee maarata ad ilahay ugu dhaartay ina shirkad hebel sanaca fulaaniya qiimaha inay kugu joogto waxaa inaad ku gadi ood ku dhaarato saa ku socodsiisay ayadna khatar bay ku sugantah khatar ayay ku sugan tahay marka waxaa weeyaan arrintaa khatar marka cabdirauuf almunaawi wuxuu le saddexduba tashabuh baa ka dhexeeyu ku leh tashaabuh baa ka dhexeey oo isbaalku waxaa weeyaan takabur baa ku jiru waa kibir wuxuu marada u jiidaya qofka khoyaalow qofka yidhahda anu kibir uma jido waxba kama jiro wax ka jira male kibir hadduusan kugu jiran kor u qaada maradaada amiiskaada gaabso sarwaalkana go hadaadan kibir kaaga jir sidanbu kusoo baxay waba kama jira waaas hadduu kusoo baa ada hadda iskalo gatay jar oo gaabi qamiiska gaabi marka waa haduusa takabur kugu jirin kibir weeyaan wuxuu marada u jiidhayo manaankuna waxaa weeyaanb wuxuu u galladaysanayo qofkan buu rabaa inuu iska saraysiiyo baa isna kibir nooca ah ku jir markuu le hebel baa intaasi shaahidka intaas tarafuc baa ku jir iyo takabur baa idna ayaa ku dhex jir tashabuh baa ka dhexeey kan kale silcada asna waxaa weyaan xuquuqdii dadka kale ayuu hadmi ku samaynoo burburinhayaabu oo dadkii kale waxooda inuu helo ayaguna ay hoos u dhacaan ayaa ku dhex jiro marka tanshaabuh baa ka dhexeeyuu leh markuu sharxay raxmatullaahi caleyh marka saddexdaa qof dunuubtii ma saamaysa ma saamayn laa shaka inay saamaysa nantaqil ilaa xadii aani xadii kaleaan u gudbayna labaad imaamu tirmidi kitaabkiisa sunanka wuxuu ku soo saarhayaa sheekh albaani raxmatullahi caleyh xasan uu ka dhighayaa min xadiii abu imaamata albahili suday بن cajlaan saxaabiga jaliilka ayaa rasuulku wuxuu leh calayh isalaatu wasalaam alaaatun saddex muslimiinta ka mida laa tujaawizu salaatuhum aadaanahum saddex muslimiinta ka midoo tukadaan saddexduba salaadooda dhegahooda ma dhaafayso dhagaha u dhaafi maysale macnaheedu dhagaha uma dhaafaysa waxaa loo jeedaa laa yuqbal wey laa hawaaba lahum wey salaadooda waajibahaan way ka dhici laakiin wax ajaroy ka helayaan ma jirtaan wayaan macnaheedu waa kinaayo wey salaadooda dhegha uma dhaafaysa markii laleeyahay lama aqbalayo mar haddaan la aqbalinna wax ajiroy ka helayaan male laakiin waajibahaan wuu ka dhacaya uma soo celinhayaan alaaatun oo muslimiinta ka mida laa tujaawizu salaatuhum aadaanahum saddex muslimiinta ka mida salaadooda dhegahooda u dhaafi mayso bal saddexdaa dhegayso midka koobaad alcabdulaabiq addoonka baxsaday ee sayidkiisa ka baxsaday xataa yarjica ilaa sayidi ilaa sayidkiisa oga soo noqdo wixii salaadoo tukada ka labaad wamra'atun baatat bariday wa zawjuha calayha saakhi zawjkeedu u cadhaysan yahay qof dumara oo zawj leh oo habeenkii seexatay oo zawjkeeda intay ka cadhaysiisay maarka isagoo u cadhaysan yahay saa ku seexday saa ay ku bariday aydna salaadeeda ay tukatay ilaa zawjkeeda ka raadligelisa laga aqbali maayo si kasta ha u tukatay ka saddexaad waxaa nin dad tujiyo imaam u ah masaajidka imaam u ah, oo laakiin ummaddu ay karahaysanayaan qasab istawu leh ama diida ama hadii aanaa idin qof aan ahayn meesha ma soo istaagahay marka mujtamacii ku daba tukanaya karaaho way diidan yihin may ogolo isna salaaddiisa la aqbali maayo qofkaas imaamkaas si kasta uu qaari u yahay si kastoo musalli u yahay haba laga dhegaysama salaaddiisa maqbuul ma noqonayso cind allahi laga aqbali maayo maxaa dadka uu ku daba tukanhaya quluubtoodii way ka xidhantah qofay jecel yihiin m aab iyo sandulon buu ku haystaa idan saddexdaa qof salaadooda lama aqbali maayo saddex dembi oo kala duwan wey midka koobaad waxaan idhi alcabd laabiq xataa yarjic ilaa sayidi addoonka baxsaday ilaa sayidkiisa uga waa masalo dheer weeyaan oo laga yaabo cuquusheenna in badanoo ka mida addoon markii la yihahdo maanta jira inuu la aado oo yihahdo marka qofka hadda ilahay baaba salaada ku leh waxaa qof kale iyo wax lamida waa sheeko dheer weeyaan waxaan u celinhayaa shareecadeenna islaamku qaabkii addoonnimadka u taqaana iyo qaabka maanta loo yaqaana way kala duwanta way kala duwan yihiin marka masaladaas qofka raba inuu si fiican ooga baaraandego ayadda alla subxaana wa tacala qur-aankiisa uu ku sheegay suurat اlisraa ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam aayaddaas maxamedulamiin shanqiidi saaxib adolbayan raxmat ullaahi calayhi tafsiirkeeda ha ka ahri aayadda tafsiirkeeda wax allaale iyo waxa bini aadam muslim adduun iyo aakhira u baahan yahay o dhan iyo wax allaale wixii diinta islaamka ay gaaladu iyo inta diinta islaamka necab dhalecaday usoo jiideenoo difaaceeda uu ku difaacay buu ku wada sharxaya masaaishuu keena waxaa ka mid ah marka addoonnimadka ka tacadud zawjaad baa ka mida ah. waxyaabahaasoo dhan buu halkaa ku xalinaya oo maarata uu kaga jawaabaya marka addoonka sayidkiisii ka baxsaday dembiguu galay waxaa weeyaan sayidkiisa inuu adeece wixii aana macaasi ahayn inuu ku adeeco sidaasuuna ilaahay ugu dhowaanhaya saasuuna ilahay ugu dhowaanhaya oo ilaahay subxaana wa tacaala uu raadle oga noqonaya marka tii hadduu buriyo oo dhuunto oo ka baxsado salaadiisa uu meelaha intuu baxsadkaa ku jira uu tukaday la aqbali mahayaan dhagaha u dhaafi mahayaan liannu saaxib almacaasi wey marka waa baxsad sayidkii adeecitaanka uu ku lahaa wuu ka baxsaday idan salaadiisa la aqbali mahayaan ficilkaa ninkaa uu sameeyey macaasidaa u galay marka ma saamaysan mase ma saa mar haddi salaadiisa aan la aqbalayn waa wixii ugu weynaa inay ilaahda ugu dhowaanaysa wey bacd aliimaan maaragtay aqrabu maa yakuunu alcabdu marka ilaa rabbihi maxay tahay masaajid markuu sujuudsan yahay wey sujuudda ilaahay uu ku maarata uu ku baryahayba haddiiba salaaddiisiiba la aqbalaynin haddee waxaa weeyaan waa khasaaro wey waa khasaara wixii cibaado ee salaad uu samaynaya adduunka haddaaman lagaba aqbalin o lelahay waba kama jiran waxaada laa shaka ina salaadda inay saamaysay dembigaa u galay midda labaad waxaan ihi qofka dumarka wamra'atun baatat maarata wa zawjaha calayha saakhi qof dumaroo bariday oo habeenkii seexatay zawjkeeda oy ka xanaajisay oo u xanaaqsanaya saa ku seexatay waagu u baryey ayadna salaadeeda la aqbali maayan salaadeeda lama aqbala idan ayadna waa khatar wey macaasi saa darteed ba hadda maanta ma garanaya inay dumarka joogaan iyo in kale marka inay joogaan baana ficnaan lahayd khaasatan gabdhaha soomaalida soomaaliyaadka ee muminaadka waxaa laga yaabaa khayr badan inay gabadhu samayso laakiin dabeecat albashar iyo khaasatan inaga somalia haddaan nahay dhaqankeenna iyo kalsarkeenna ba qayb weyn waxaa ka qaadanaya ninka iyo naagtiisa ama zawjadu gabadha soomaaliyadda inayna shareecada islaamka waxay amartay wax badan oo kamida mida inay dhaqan soomaaligu ka burburiyo saas darteed soomaalida waxaa ka nin iyo naag isqaba maxaa la yihahdaa colla mooho nabadna mooho saasay ku mahmaahayaan waa la yaqaanaa waa dad isdila oo kala tegi nabadna waa dad maarata biyi caana isku noqda labadii midna ma ahali colna mooho kala tegi mahayaan oo safaaradaha kala qaadan mahayaan dad nabadgelye iyo bashbash u wada nool lama ah gabadha saasaa lagu gurigeynaya maamaayaasaasa lasoo siinaya iska ilaali baa laleeya col iyo nabad midna ma dhag iyo naagis qabe qofsaa loogu mahmaahayoo gurigii la keenay had iyo iska kaa ilaalinad wa iska kaa ninkiina saasoo kale weeyaan mahmaah baa lasoo siinaya waxaa laleeyahay maaragtay qof dumara hadalkeed lama dhegaysto fadhiga la fadhiisanayay meelaha raggaad ugu tegaysa haween dumarka hadalka hausoo naqlin soomadagan goonka markaad jebisay xariir kuu gogashaay baa loogu soo mahmaahay markaad madaxa jebis baa idna xariir kuu goglay hawshaasuu la iman markaasna meesha wixii oo dhanba marka way ku tumanhayaan marka shareecada marka ninkan iska dhici baa laga yaabaa gabadha muslimadda ee soomaaliyadda inay wax badan ku hadlayso rasuulkeenana wuxuu yidhi haddee gabadha muslimadda zawjkeeda ay adeecdo shanta salaadna ay tukato bisha ramadaanna ay soonto xubinteeda tarankaana ay xifdido jannada gelitaankeeda mawd ma uga xiga markay dhimanta waxaa la dhihi jannada sideedda albaab midkaa doonti ka galbaa la dhihi mid allaal midkaa doonti ka galbaa la dhihi marka rasuulku wuxuu ku soo daray waa adaaca zawjaha zawjkeeda ee adeecda wiaana macaasi aan marka nooci sidaa ahaabaa laga yaabaa inayna u fadhiinba khidmadan ay gurigeeda u khidmaynayso inay cibaada tahay o ugu dhawaanaysa qaab noocaas ina u fahantaa sax yaa la rabaa marka wamra'atun baatad wa zawjuha calayha saakid waxay ku jirtaa saddexda ilaahay uu salaadooda aqbalayn oo rasuulkeenna uu yidhi alaaatun laa tujaawiz salaatum aadaanun bay ku idan waa dembi khatara wey idan gabadhaa ma saamayse ma saamayn dembigaa gasho zawjkeeda imaamu qawmin baa ummad nin tujinaya oo imaam ah oo mixraabkii iyo meeshii rasuulku istaagi jira taagan oo maarata ummaddiina ay karaahaysanayaan waxaa la rabaa qofkan ummadda tujinaya ummaddu inay jecel yihiin u soo xiisoonayaan salaadiis yaa la rabaa laakiin hadda quluubtoodii bay xidhan tahay asagayna arki karin asana ayagii necb yahay ayaguna ay necb yihiin isna waa khatar wey khatar weeyaan marka salaadiisa la aqbali maayo culimmadu saddexduba waxay ku cileeyeen kaa addoonkaa baxsadmayn labada kale waxay ku cileeyeen waa inay shay sharcia ah. imaamkan la diidan yahay shay sharcia waa inay ku diidan dadka dadkan diidan waa inay masala diiniya ay ku diidan ama qira ha ama xag iltisaamka diiniga ha ama waxyaabo ka akhlaaqiyaad ha waxaan ay ku necab yihiin waa wax diini ahaado laakiin waxaan diinba shaqo ku lahayn waa aalimiin bay noqonaya iyagu reer ku diidan yihiin nag weligaanma reer garasmana tujin aw reexooda maxaa horta meesha u diida iyo wax lamida ah hadday tahay sax muha midaas ayagaa ayaga ayaa aalimiina zawjadana zawjkeeda wuxuu ugu xanaaqishay macaasi hadday oo wax macaasi uu yidhi ku diiday asna asagaa aalim ma soo gelaysadhe marka labadoo waxaa shardi ah waxaan zawjadu ay zawjkeeda ugu xanaaqsan yahay waa inuu shay sharciya imaamka waxaa lagu diidan yahayna waa inuu hay harciya hay harcia ah waa inuu yahay ama ayna sharci us ahayn waa laga gardaran idan waxaan oga jeeda ujeedada saddexdaa qof ee salaadoodu dhegahoodu dhaafi macaasida ay galeen ee kala duwan ninkana addoon baxsaday aha kanna imaam dad tujinhaya aha tanna qof dumaroo zawjkeeda ka xanaajisay dunuubtii noocaasah mar haddii salaadooda la aqbali maayo dembiga ma saamay masema saamayn laa shaka waa saamay mar haddii salaadaadiiba la aqbali maayo meeqa qof baan haysanaa lix qof baan haysanaa xadiidka saddexaad aan u gudbeenno waa xadiid maarata ubay ibnu kacab radi allahu rasuulka ka wariyey waxaan xadiidka soo saarahaya alimam اbayhaqi kitabka shucab اliman abu bakr اlbayhaqi waad garanaysaa ninka xaafidka ahaa manhajka ama maarata madhabka shaaficiyada ninka dhidibada u aasay ee alimaam اlxaramayn juwayni uu yidhi likuli shaaficiyin maarata uu yidhi lishaaficiyi calى kuli shaaficiyin maaragtay minatun ila اlbayhaqi buu yidhi walilbayhaqiyi calى اshaaficiyi minatun buu yidhi laakiin bayhaqi isagaa shaafici fadli kula buu yidhi maxaa yeeley madhabka ninka ta'siiliyey oo waxyaabo fara badan oo imaamshaafici wuxuu yidhi idaa saxa alxadiiu fahuwa madhabi xadiidku hadduu asaxo madhabkayga kaas wey intaasoo masale oo shaafici uusan qabin ayaa imaamubayhaqi wuxuu ku beesgareeyey wuxuu yihi waqad saxa alxadiiu wahada huwa almadhab madhabshaafici kaa weeyaan xadiidku waa asaxay madhabkuna kaa weeye waxaan ahayn qofka u tiiriya imaam shaaficina waa ku been abuurtay marka imaamkaasna kitaabka shucab aliman buu kusoo saaraya kadalika alimaam abu cabdilahi alxaakim afar boqol konton iyo imaam bayhaqi geeriyooday abu cabdilahi maarata xaakim oo kitaabka musadraka iskalansan uu soo saaray sheekh albanina xasan buu xadiidka ka dhigaya abu cabdilahi alxaakim afar boqol iyo maaratay shantii ayuu isna dhintay bayhaqi buu sheekh u ahaa xadiidka sheekh albanina xasan buu jamic sagiir buu xasan kaga dhigaya wuxuu ka sheekaynayaa masalo ama dembi ku badan innaga mujtamacana somalia qabyaaladaliyaad abyaaladu ka hadlay oo qofka qabaylka inuu miisaan ka dhigo abtirku waa caadi wey waa shay maluubo inaad abtirkaada barato akaam dhanoo harciga ah ku tacalluq laakiin qabyaaladu waa inaad miisaan qabiilkaada ka dhigato ciddii aad soo dhaweynaya cidaad nicood war wadaadka horta waa ayo yimid wadaadkana tusinaya waayo kansaa yidhi waa warigada hadduusan markaan ahayn waa arrin khatar wey arrimahaas hadda ka hor mid wuxuu noo sheegay maraykan in ahayd baan u malayn masaajid wuxuu yidhi annagu ordaynaa masaajid soo gallay markaanu soo gallay wuxuu la rukuucsan yahay labaan ahaynba wuxuu la rukuucsan yahay baan masaajidka soo gallay rukuucdii aan lahayn ku gaadha salaadii aan xidhanaya allahu akbar aan raba inaan idhaahdo baa kii lala socday baa suxulka intuu igu dhuftay wuxuu yihi imaamku ma garanaysaa waay yuu yahay imaamku dadka tujinay labadaanadu haddaan soo gallay midkaana meesha ma garanayo allahu akbartaan sii lahaa buu jug intuu iga siibu wuxuu yihi ma garanaysaa imaamku yuu bal imaamkan ciddi uu yahay isaga maxaa ka galay salaad baa la tukanayaaye ilahay bu hor istaagahayaa qalbigiisa inuu sifeeye ah yani idminaan ma helhayo wey ilaa uu imaamkaa ka ogaado ilaa imaamka ogaado qalbigiis mitalow yuu yahay maantana waa laga ku mashquul war ma garanhaya idiy waaa ka garanmaya salaadaada xidho salaadii ma sidii ku gallay bal u fiirsa meesha bahashu gaad yani imaam iska rukuucsan oo ummad muslimiin tujinaya yuu yahay adu haddii lagu yihahdo ree hebel wey ka heli ma dhil baa kuu buuxsay mise mid baa kaa daada waa ma jirta yani masaladu siay noogu fogaatay baan ka hadlaya siay noogu fogaatay marka khuduurada ay leedahay ubay ibnu kacab radi allahu tacaala canh maaratay baa rasuulka calayh isalaatu wasalaam majlis uu rasuulku fadhiyey oo saxaabadii inay ku hareereysnaayeen bashar bay ahayn saxaabadu macsuumiin mayn ahayn baa mid laba nin baa isqoomeen mid baa abtirsaday marka ku faanay qabiilkiisa wuxuu yidhi ana fulaan ibnu fulaan ibnu fulaan ibnu fulaan baan ahaybu ee faman anta laa uma laka buud in hebel hebel hebel rag buu wada tiriyey la yaqaanee habkaa ku abtirsadaan ahaye hooyadaa kuwed adu yaa ku yaqaana yaa tahay buu ku yidhi saxaabigii kale intuusa jawaabin baa rasuulka ka qabtay kii kale intuusa jawaabta bixinin buu rasuulka qabtay markaasuu wuxuu mar oga sheekeeyey qiso reer banu israiil nabiyulahi muuse markuu joogay dhacday oo sidan oo kale oga sheekeeyey markaasuu wuxuu ku yidhi istaba rajulaan fii cahdi muusa calayhi asalaam nabiyulaahi muuse wakhtigiisii laba ninoo reer banu israa'iil ah ayaa iscaayeen qisadiibuu oga sheekay axaduhum baa wuxuu ku yidhi kii kale sidanoo kale ana fulaan ibnu fulaan xataa cadda tisca min ajdaadi ilaa sagaal awowyaalkiisa uu tiriy wuxuu yidhi anigu halkaas aan ku abtirsadae faman anta laa uma laka buu ku yidhi adugu yaa tahay hooyadaa ku weyde kii kale reer banu israa'iil baa jawaabay wuxuu yidhi ana fulaan ibnu fulaan ibnu islaam buu isaga yaabihii awowii markuu sheegay kii kale wuxuu ka dhigay islaamku ka dhigay anigu haddaad anugu ina hebel hebel ina islaam baan ahay marka fulan ibnu fulan ibnu islaam ibnu turaab wey halkaasaan galay anu islaamka yuu ku abtirsaday fa awxa allaahu subxaanahu wa tacaala calaa muusa isla markiiba waxyi baa ilahay subxana muuse kusoo dejiyey oo labadii nin masiirkooda looga hadlay hadda u sheeg ba labadoodu u kala bishaaray mid kastaba masiirkiisa aakhira hadda u sheeg baa muxuu noqday wuxuu nabiyulaahi muusa lagu yidhi kii sagaalka uu ku abtirsa waxaad ku tidhaahdaa ayuha almuntasib wa fii riwaaya ayuha almuntami ilaa tiscata ajdaadin hum fi naari wa anta caashirhum baa lagu yidhi naartay ku jira adiguna tobamaad ku tahay ku bishaaraysaa ka ku faanay qabiilka hum tiscadoodii fi naari wa anta caashirhum sagaalkoodiiba naar bay ku jiraan adiguna tobamaad ku tahay waa nool yahay ogo ninka laba meeshii u fadhiya goobta ama ayuha lmuntasibu ilaa inaynbe laba ninka ku abtirsaday wajacala alislaama aaali kii saddexaan islaam ka dhigay humaa fi ljanati wa anta aaliuhum baa labadoodii jannaday ku jiraan aduguna saddex baad ku taali halka baa lagu kala xukumay labadii nin goobtay fadhiyaana de o muusa waxyiga ku soo degay ninka ma saameeyey dunuubtii uu galay abtirsaday ee ku faanay ma saamaynin isagoo nool markii li naar ku jirta lagama rajo qabo markaas wuu toobad keeni wa mar haddii loo bishaareeyey oo asagoo qofkii jooga laya naar buu hebel geli abulahab asagoo nool soo ah, suurad kuma soo degin lagama rajo qabo inuu soo islaamo qofkaas mar hadduu alla subxaana wa tacala sayasla naaran daata lahab layidhi raje ma soo islaamo waa garanti weeye inuu naartaa geli lagama walbahaar abo marka lagama raje qabo inuu soo islaamo marba haddii naarna bishaare idan waxaa la iska daa asage abtirkii iyo faanki u meeqay saamaysa asagay iska daaya sagaal awowyaalkiisiay saamaysa oo naarta u jiida waa abtirkuu ku abtirsada ku faanay imisaan inagu maanta markaa uu dhiigu boqolna gaari markii la sheego ama mandiqa la sheego ama ree garas la sheego ama ree oday yaa laga yaaba fadhigaba in laga sii kacaw dhiigu boqolku gaadho haddii qofkaas maanta islaamnimo wax lagu yeelo inta u dhaqaado laga yaaba inay iska yarta islaamka dadka o dhan buu isiman yahay oo keli isaga dhigaya laakiin reexooda meel lagu sheegay hadduu ka hadli waayo anshooriskana waa laga saari waa ninka naga midba maahaba ninka maanta dhaqaaqi waayo idan macaasida ninka uu galay iska daa asagay sagaal awow way saamaysa sagaal awow ayuha almuntasib ilaa tiscata ajdaad ba hum fi naari wa anta caashirun bale wa anta caashirun toban baad ku tahay idan familkiisi asaga laga bilaabo ilaa sagaal awoway naarta u galeen ilaa sagaal awoway naarta u galeen idan qabyaaladii maxay keentay marka maxay keentay inay naar markaa ujeed idan qofkaa dembigii ma saameeye mase ma saameyn u galay laa shaka way saamaysay midkaas idan meeqa qof baan haysanaa hadda imise fardi baan haysanaa ya meeqa qof baan haysanaa maya waxaan haynaa saddex iyo saddex toddobaan haynaa soo saa maaha inta qofaan hayna xadiidka hore saddex waa kii dambana saddex waa kana hal cabo wey idan marka intaasaan haysanaa afraadda dembiga galaan sheegaynaa idan macaasidu saasay qofka u saamaynaysa nantaqil ilaa xadiid araabic xadiidka afraad waxaa soo saaray alimaamu axmed bin xambal iyo bayhaqi iyo xaakim cabdullahi bin cumar rasulka ala sl u ka warinayaa sheekh albanina xadiidka wuu saxiixinaya wuxuu rasuulku ilahi alayh salaatu wasalam alaaatun laa yadkhuluuna aljanna saddex qofoo muslimiinta kama janno geli maayaan alcaaqu liwaalidayhi waddayuusu warajulat nisa aw kamaa qaala calayh salaatu wasalaam saddexdaa midna janno ma gelayaan muxuu yihi saddexdu caaq liwaalideyn cuquuqulwaalideynka waad garanaysaa khatuurada u leh janno ma gelahayaan mursul iyo dayuus ninka la yihahdo iyo naagta qofka dumarkae ragga isu ekeysiisa saddexdaaba janno geli maayaan culimmadu waxay leeyihiin saddexdaa qof caaqa ama dad saddexdaas dee dad muslimiina yihiin ehlu iimaanka aakhirka qofka aduusan shirki la imanin oo ehlu tawxiidna yahay waa laga soo saaraya biqadri dunuubihi markii laga goyo naarta jannada loo soo gudbinayo waxay leeyihin marka culimmadu ma gelhayo markuu rasuulku ilahi waxaa suurtagala ah inay tahay min alawaa'il dadka jannada gelhayo oo ugu horey lagu dari maayo ama meahe waxaa weeyaan laabudda horta waa inay naar galaan oo lagaga soo gooyo almuhim waxaad ku fasirtiba waxaa weeyaan saddexdaa qof rasuulku wuxuu sheegay inayn janno gelin alaaatun laa yadkhuluuna aljanna alcaaqu liwaalideyn cuquuqulwaalideynka balu imow qofka cuquuqulwaalideynka labadii waalidee dhashay ee maarata bacdallaahi uma ayagu sabab u ahaayeen ninka caaq ku noqdo maniladu alla subxaana wa tacaala uu gaadhsiiyey waalideynka cibaadada alla subaa xaqiisa markuu sheegay xaqa labaadna waalidka laga dhig waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaahu wa bilwaalidayni ixsaanaba cibaadadiisi marka xaqiisa la sheegay ka labaad waxaa laga dhiga xaqi waalidka laga dhiga waalidka heerkaa la gaadhsiiyey ninka caaq ku noqdo oo hadal iyo ficil iyo wixii oo dhanba midnaaba u hogaansama waxaana macaasi ahayn aana adeecin waxaa weeya naar buu khatar u yahay saddexdoo rasuulku yidhi janno ma gelhaya ma ku jira dayuuth imaamu dahabi raxmatullahi caley markuu tacriifinaya wuxuu leehay dayuuth waxaa la yihahdaa waa ninka ehelkiisa macaasida ayagoo ku jiraanu arkay aan ka khayrooneen gabdhihiisiba xijaab la'aana dabalmaxram iska ama zawjadiisii iyo wixii maarata aduu dadkii mas-uuliyaddaas soo gelahayey oo dumar iyo dadka maaragtay kayrkoodba ahaa ayaa macaasida ay ku jiraan oo og baan uusan ka kayroonayn kaa weeyaan dayuuth ninkaasaa la idan dayuuthna ma soo gelahayaa la janno geli maayo rajulat nisaa qofka dumarkae ragga isku ekaysa alla subxaana wa tacaala bini aadamka rag iyo dumar buu ka dhigay wax kastana wuu u kala duway cibaadaadka waxyaaba badanna iskuma deg waxyaabana way kala duwan yihin uquuqda dharka xidhashada waa loo kala duway hataa haykalkii muuqaalkoodu way kala duwan yihiin idan inuu mid midka kala shabaho lama ogol ragga dumarka shabahayaana lacanad ha ku dhacdu rasuulku yidhi dumarka ragga shabahayaana lacanad ha ku dhacdu rasuulku yhi alayh wasalaam waa malcuuniin bal malcuunkana waa madruud can raxmat illaahi raxmadda ilaahay mid laga fogeeyo wey halkana rasuulku wuxuu yidhi janno ma gelhayaan marka gabadha muslimadda codkeeda iyo libaaskeeda iyo socodkeeda iyo waxa oo dhanba inay ragga ka socnaataa la raba oo ayna ragga isku shabihin dhar xidhashada iyo socodka iyo sawdka iyo waxa oo dhanba inay ragga ay ka duwantay totole ay ragga iyadu kala duwan yihiin ayaa la rabaa idan saddexdaas qof oo muslimiinta ka mid a ayaguna janno geli maaya saddex dembi oo kala duwan la yimaadeen mid waa caaq liwaalidehi midna waa dayuuth oo khayra ma dadkiisii oo mas-uulka ka ahayoo macaasida dhex dabaalanayso danka lahayn kala saddexaadna waa qof dumara oo ragga ekeysiisa wey ragga ekeysiinaysa idan meesha waxaan ku haysanaa toban qof baan haysanaa marka saddex iyo saddex saddex meeloodo min saddex meeqin waa sagaal wey iyo ninkii markaa qabyaaladda la yimid tobankaa qof waa afraad wey dunuub kala duwan bay galeen idan dunuubtooda macaasida ay galeen ma saamaysay ma samayna saamayn way saamaysay waxaan u gudbaynaa baan idinku dheerayn waxaan u gudbaynaa waxaa laga yaabaa inuu qofku su-aal isweydiiyo kuwa hadda ayagaa dembiga galay waa shaksi dembi galay buu way saamaysa laa shak laakiin mujtamacii isaga say macaasi u saamayn kartaa bal xadiidkan dhegayso rasuulkeenna calayh isalaatu wasalam waxaa ka asaxay xadiid cabdullahi bin cumar warinayo dariiqada qaarkood cabdullahi bin cabbaasna warinayo dariiqada cabdullahi bin cabbaas alimaam dabaraani baa soo saaray kitaabkiisa mucjam alawsat ayuu ku soo saaray sheekh albani buu ka dhigay dariiqada kalena ibn maaja iyo hayrkii baa soo saaraya maaragtay kadalika xaakim iyo bayhaqina way soo saarayaan sheekh albanina isna wuu saxiixinaya labada dariiq waa laba dariiqoo saxa wey ama cabdullah bin cumar dheh ama cabdullah bin cabaas dheh xadiidku marka wuxuu rasuulku lehay alayh isalaatu wasalam mujtamici buu la hadlaya shaksi lalama hadlay middan waa mujtamici wey mujtamici wuxuu leeyahay haddaad intaasoo macaasi haddaad gashaan oo samaysaan ka mujtamacaan waxaa idinku marka wuxuu rasuulka la khidaabayay nukhba oo saxaabadiisii ka mid ah ayuu la khidaabay muhaajiriin buu la hadlaya yaa macshar almuhaajiriin khamsu khisaalin ida btulaytum bihinna waacuudu biاllahi an tudrikuhuna rasuulka alayh isalaatu wasalaam muhaajiriin makaano kulankoodow shan arrimood haddii aad ku dhacdaan ilaahay waxaan ka baryayaa oan ka magangelhayaa inayna arrintaa ayna samayninbe shan arrimood haddaad samaysana macaasiya shan maxaa idinku dhacaya masaaib baa idinku dhacaysu maxay yihiin marka waa mujtamic buu la hadlaya khitaabku muhaajiriinta kula hadlayna khitaabun liummati ljamiic wey ummadda nebi maxamed oo dhan kula hadlaya shantaa dunuub uu sheegay wuxuu rasulka alayh isalaatu wasalaam maa daharat alfaaxishatu fii qowmin qad xataa yuclinuu biha ilaa fashaa fiihim altaacuunu waalwjaacu alatii lam tacrif aslaafuhum aladiina madlw aw kama qaala calayh isalaatu wasalaam faaxisho faaxisha macaasida dhan baa layihahda lakin maanta ulajeedda waa zinadu zina ummad kuma dhex faafto calani ay ka noqoto mutacaaraf ay noqotoba shay macruuf oo laisku inkirayninba oo naagihii jidhkooda gadanahayeen baa la garanhayaa raggii faaxishadaa samaynaya la garanhayaa bal waxaa laga yaabaaba dowladdan iyo nidaamkan jiraba inayba waraaqo u sameeyeen inay gurye ay degan yihiin in canshuur laga qaado waa calani wey maa daharat alfaaxishatu fii qowmin qatu xataa yuclinuu biha ilaa calani ay ka noqoto oo qofki baa la garanhaya oo dadki baa la wada garanhaya rag iyo dumarba waa la wada yaqaana kuwa faaxishada sam ama meelahay ku sameeyaan guryahoodii baa la garanhaya dowladdii baaba canshuur ka qaadanaysa dowladdii baaba ruksad siinaysa calani wey ummad heerka maga muslimiinta laga hadlaya ilaa fashaa fiihim aaacuun riwaayadda kale cbdullah bin cusbaha ilaa fashaa fiihim almowt geerida ayaa ku badanaysa way la'anahay aad bay u baaba'ahay geerida ayaa ku badanaya waxaa kaloo ku badanaysa alla uu ku sallidahaya xanuunno aan la garanin awowyaalkoodii hore iyo aabbayowgoodii ka horeeyey xanuunno iyo amraad ayna garanaynba ilahay ku salidaa kusii daynaya oo maxay tahay sababkeeda faaxishada calaniga iyo ka ratimatay meeqa xanuun baa bilaahi calaykum maanta jirta oo caalamka maanta ka jirta oona waayihii hore aan la garanayn imise xanuun baa jira ninka hadda socday kula tukada maad maqli xidid baa qarxayo waxaa ku dhacay marka eh, maaragtay maskaxdii baa dhiigga ku furmayo waxaa weeyaan hebel eber wey sankor baa ku dhacday dhigakar baa ku dhacay hebel baa ku dhacay intaasoo xanuunoo la garan idis buu qabaa meeqa xanuun oo awyaalkan maanta haddii lasoo nooleysin la weydiin lahayna garanaynin ah, cudurada waagii hore dhici jira wax yaroo kooban bahaan jireen wax duuma la dhihi duuma ma garan jirta ma layhahda duumada ah, malaria hadda loo yaqaana laakiin af soomaaliga rasmiga duume la dhihi jira iyo maarata xoogaa kanaaca cuntay ama t na way ku yar dhici jirta oo marka caanaha geelow in badan cabo khatar ama uu gaajoodo tb inay ku dhacda markaa suurtagal caanaha geela waa leh aartan mar haddaad gaadhi aad u badsan cab laakiin aad u ictimaadi maxaa yeelay waxyaabaha tbda keentay ka mid yihiin oo qofka say u qodhayaan u wadaan u wadaan shafaaf buu noqonaya khafiif buu noqonaya iskama dhicin karo marka wax badan mar gaadhi wax kaa nusqaamo mooyaane waxba kugu darsami maayo inta laakiin afartan aad ka gaadhaysa badso lafaha iyo wax o dhan bay dhisayaan marka iyo duumada iyo waxyaaba noocaasoo kalea jiri jir iska koobanba laakiin hadda maanta malaayiin baad arkaysa unug yaro waaad arkaysa laleeyahay macaan buu qabaa sankor buu qabaa waa unug yar idhit weeyaan aabihii baa ku dhalay hooyadii baa ku dhashaa lagu leehay intaasoo xanuuno arlada ka batay baa maanta tifa wax kalena me wuxuu ka ratibay macaasida zinada gaalaha uu kacina muslimiinta usoo kaca faaxishada iyo zinadaas waxaa weyaan caalam alislaami haddaad dhex geshi iska daa xanxan ee calani weeye oo naagaha jirhkooda iibsanayay waxoo dhan meelaha qaarkood waa calani wey oo kalaabyaha iyo baararka lagu tunto iyo waxoo dhan waa shay macruufa wey oo dowladuhu marka ay ay taqniiniyeen oo waraaqda u goynhayaan waxoo dhan u samaynaya marka intaasoo masaa'ib baa ka dhacaysa midda kale labaad dembiga kale labaad wuxuu rasuulka calayh isalaatu wasalaam walam yanqusuu almiisaana waalmikyaal ilaa sallata allahu calayhim asiniin washidat alma'uuna wa jawri suldaanin calayhim ummad ma nasqaamiyaan mucaamalada laga hadlaya meeshan iyo beec miisaanka waxa la miisaamo ama waxa la beego naqsi ma geliyaan ilaa ilaahay wuxuu ku sallidhayaa abaaro isdaba jooga iyo noolal adag ma'una marka ma'unadu waxaa weeyaan nolosha wey noolal adag iyo abaaro iyo xaakim xun saddexdaasa ilahay ku sallidhaya waa markay mucaamalada waxaa laga soo qaatay bee maarata waxa la miisaamo iyo waxa la beego haddii ummad nusqaamiya waad garanaysaan labada nooc ummado dhan lagu halaagay qowmu shacay waxyaabaha lagu halaagay ka mid ah. weylu lilmuطafifiin aladiina ida ktaaluu cala اnnaasi yastawfuun waidaa kaaluuhum aw wasanuuhum yukhsiruun marka ayagu soo gashanhayaan si fiican bay u beeganhayaan markii laakiin ayagu raashinkii wixii la beegahayaanna naqsi bay gelinayaan taiif naqsi ma ilaa mucaamalada ay khaldaan wuxuu ilaahay ku sallidayaa abaaro isdaba jooga iyo nolol adag nolol adag maxay tahay si kastood wax u haysatay qalbigaada ma fadhiyo ma deganid welwel inay ku dhaafaysa arrinta oo uun mar uun ka mid aad ah caydhooba aakhirkaada ah, uun faqri uu ku dili doonaa qalbiga kaaga jira lagu kari maayo hadda hanti baad yeelatay south africae kaale waddanka ku noqo laguu kari maayo waddankiiba haddaad tagtay waxaan haystay inuu ku dhaafi baa qalbiga kaaga jira marka maba ogolidba yani welwel deganaansha la'aanba qalbiga lagaa gelinaya noolal xumo wey shidat lma'uuna awowyaalkeen waxaa laga yaabaa hanti oo dhan baa baadiya inagu iskaga badnayn soomaalidu qof maarata laba awoom saddex awoom magaalo ugu abtirsan kara waa naadir wey haddaad aabbaha iyo awowa ay magaalo joogeen awowa labaad waaa laga baadiyu ka yimid naadir fara ku tiris waa saddex awoom nin soomaaliya marka baadiyihii noloshooda aad bay saaleen beeraley la yahay waxaa laga yaabaa jawaan oo boqol kiiloah oo raashin uu soo qaato hal neef oo cadaysana u haysto khalaas aawdha adkaartaasu iska qaadanaya waaba wax ka maqanba ma lahaba diyaaradaha socday waxa wuxuu gaaja meeshaa marinaysa jawaan jawaan maarata geli hadday haysan lahaayeen maarata labaatan laxaadna u dhali lahayd wuu iska soo degi lahaa buu ku leehay ninka meeshaa marahaye gaaja u geysa meeshaas wahaakada saasay ahaayeen aad nolol basiida aad qabowbay ku noolaan jireen adigana maanta intaad bishan soo adeegatay oo wax bishan cunleed bakhaarka ad kusoo gurtay oo dukaan ama laba kuu furan yihin ma deganid haddana niyadaadu maba fadhidaba aabbahaana ama ugu waana markaa maaratay boqol kiilo geley hadduu haysto uu degan waa martiduu soo ori jirayoo dhan soo ori nin degan buu adigana bakhaar soddon maalmood wax la cuni laha kugu jiro dukaan kalena kuu furay bishii waxa kusoo gela ad garanaysa oo dhaqaalasaa kuusa haddana ma deganid qalbigaadu ma fadhiyo shidat alma'uuna wey noolal adag iyo jawri suldaanin maarata aalim xaakim xun yaa lagu salido miduu xidho iyo miduu dilu ka dhigo saddexdaas cuquuba waay ka timid mucaamalada la khalday famaa baalkum a imisaa riba lagu dhacay maanta imisaa kish la sameeyey imisaa khaainimo beece lagu samaynhayaa yani xadi walaa xaraj arlada ka badan laba miaal basaa na waxa la beegay wax miisaanka la saara ummad arintaas ma naqsaamyaan ma halleeyaan ilaa ilahay wuxuu ku saleeda abaare isdabajooga waad arteen maanta geeska afrika iyo caalam islaami abaaraa u badan gaaladii gaalada ahayd barwaaqay ku jiraanoo roobka way xanaaqahayaan markaad yurub aad tagtay roobku ma kala qaado subaxii gaalka markuu soo shaqa tago isagoo caraatamhayu shaqada warshad isku imanaysa yuu caraatamhayaa ilahay buu caayhayaa roob ma saa u socdo roobkan yaa naga qabsada meelaha kale mukudo waxa uu dhigi ma malayn karti waxa uu dhigi ma malayn karti ilahay buu caayi waa gaaladii weeye saasuu roobka ugu qulqulhaya caalam islaami markaa u tagtana waa wada abaar wey abaar wey meelaha qaarkood waxaa arkaysa intaasoo sano us roob kadin labaatan sano toban sano han iyo toban sano roobbataiqdhihinba sakaraad laya marka abaar abaar abaar abaar abaar isdabajooga waxay ku timid marka waxaa weeyaan waa macaamaladii beece la khalda wey beece la khalda wey iyo nolosha adag iyo xaakimka waad aragteen xukumada maanta joog midba mid kale wuu kasii daran yahayba markaad tirahdee show kan kanba hana dhaaf markaad tirahdee showkiibaaba dhaamay ku ka daran baaba imanba midba midka kaleaba kasi daran lianna mujtamaci baa mujtamac khaldan mujtamaca mucaamaladaa khaldan ku jiraan saas darteed midba midku kasii lita ilahay ku sallidi ilahay ku xasanubasri raxmatullaahi calayhi reer caraaq markuu xajaaj aad u dhibay bay u soo dacwoodeen waxay dheen waa kan xajaaj saan yeella war wuxuu yidhi xajaaj waa seefti ilaahay weeyaan oo ladinku samaaca dembigiinni seef ka ratimatay weeyaanba seef weeyaan oo dunuubtiinni iyo macaasidaad gelaysan seeftiis seef ka ratimatay weeyaanba ee ilaahay una ha ku bixine ma ku baxnaayo ma ridnaayo waxaasay ma la dagaalanna war wuxuu yidhi dembigaad gasheen ku kale ha kusii waxaynine idinkuu idinka ilaahay u noqdo haddaad ilaahay u toobad keentaan ama xajaaj ilaahay baaba qalbigiisii hidaayo gelinhayo wuu fiicnaan ama ilaahay baaba idin dhaafinaya wuu geeriyoon ama waaba lidinka bedeliba dhinac baa lidin dhaafin haddaad toobad keentaan ee macaasidaad gasheen ka toobad keena innaga maanta waxaa weeyaan xaakim midba mid kale ka sii liito waxyaabaha naloogu sallidahaya waa macaasidaanu ku jira soomaaliya iyadoo afrika o dhan wada khariban yihiin waddankeenna soomaaliya waxyaabaha anuu wakhti hore ugu dambaysay laakiin culimmada iyo dadka ka yimi waxyaabahay ka sheegayaan waxaana dhacday baa la geynaya dhacday baa la waa meel aan ciduna lahayn me nin wuxuu doon iska geynaya wax kontaroolaya ma jirto qofkan wada ee soomaaliga ee muslimka ana war mujtamacaadii u naxdhihi usmahay culamada qaarkood waxay noo sheegeen oo bishii hadda aan abriir aan soo dhaafnay baan muctamar waxaan kala qayb galay kambala aan rag soomaaliya ka yimid baan isku meesha culimo khaasatan hargeyse iyo muqdisho iyo ka yimaadeen marka wadaad ka mid wuxuu yidhi waxyaabaha maanta soomaaliya lagu dhexgado saliidda iyo raashinka shay kastaba waa shay dhaca weeyaan waayihii hore waxaa jiri jirta saliid iyo dufan meel hadduu ku daato maxaa ku soo yaaci jiray quraanjada iyo waxaas hadda way carribu quranjo markay saliid mesh ku way kala carribu way ka carribu meesha saliidii way ka fogaan way ka didi bu wada wadata xayawaankii baa wuxuu ku baabi'i bu arki maysi u saliid meel ku tafaqada quraanjo kusoo yaca ma arkaysi bal haddii meeshaa quraanjo joogd way ka qaxi wi meeshaas ku daadatay way kala qaxay haddii kale way baabi wi xayawaanaadkii baa saliiddi ka carari saliidda noocaasa ka cararaya dadka laga gadi kamana heli kartid mana si kasta ula hadasho niyo ilahay ka cabsa tirada kaa dhegeysan maayo meesha shaqaa taallo ku le waa shaqaysanaya war maxaad shaqaysanaya ummaddaadii baad laysteen waa saliid kimika waa kinin dhacay waa waa dawo dhacday waa raashin dhacay waa waxaasoo dhan baaba dadka laga gadhaya control male ciqaabo ma jirto alla ka cabsina ma jirto bini aadamka laban baa wada inuu ilaahay ka cabsado iyo inuu nidaam ka cabsanayo ciqaab uu ka baqay labadii midna maanta waa yaraaday alla ka cabsigiina waa yaraaday nidaam la xisaabtamayna ma jirto waa baylaha markaa dee waxaa doonti baad keenaysaa idan dadka noocaa ku macaamalahay ma u malaynaysaa inay nin fiican xaakim looga dhigi midba midkuu kasii daran ba loo dhiibi marka midba midkuu kasii daran yahay inba xaakim noqo weligii markaa ma degayo marka dadkaas degi maayaan ilaa ayaga ay toobad keenaan oo macaasida ay ka baxaan walam yanqusuu almiisaana wاlmikyaal ilaa sallat allahu calayhim اsiniin washidat اlmauna wajawri suldaana calayh dembiga kale saddexaad wuxuu rasuulku yihi calayh الsalaatu wasalaam walam yamnacuu zakaata amwaalihim ilaa municuu alqadra walowla اlbahaa'imu lam tumdaruu ummad zakada ma diidaan kuwooda hantida leh zakada hadday diidaan inay bixiyaan waxaa weya alla roobku ka haysanaya roob u soo di'i ma jirto lowlaa xayawaankii bahaimtaan dunuub gelin hadayna jiri lahayn roobba uma daen ban intaa yartee raxmadda waxay ku helayaan xayawaanaadkaas aan dunuub lahayn dartood loo waraabinhayaban dartood baa loo waraabinhaya idan intaa yarta ee naxariista ee roobka waa xayawaanaadka aan dunuub gelin baa idan zakada oo la diida waxaa ka ratimi abaaro baa ka ratimay abaar baa ka ratimaysa idan beeci oo la khalda waxaa ka ratimata xukun xun iyo abaaro iyo nolol adag akadii oo la diido abaar baa ka dha yaa ka ratmaysa idan maanta waad aragteen abaaraha dhacay idinkaa idin weydiinhayaa soomaalida haddaan nahay dadka uman ka mid muslimiinta in fuqara iyo in xoolala waan leen weligiin maaragtay ninkii hebelaha taajirkaaba maanta xoolihiisa la xisaabahaya oo masaakiintii wixii o dhan ay kusoo xisaabto u yimaadeen oo zakadii buu bixinaya weligiin maaragten qof saa bakhaarkiisa la isaaba xisaabyaal u yeedhay bakhaarkiisa la xisaabayo shirkadii baa la xisaabahaya oo dadku wada yaqaanaanayo macruuf ay tahay oo laleeyahay hebel xoolihiisa maanta la isaab zakadii baa laga bixinaya weligeen ma aragteen ya anugu weli maan arag kolley weli maan arag qaar uun yidhaahda bil kasta waxaan bixiyaba zakaan iska xisaab sanadkao dhan ba zakaan bixiyaabu kudhi boqolka dollar uu daraba zaka u xisaaban war adu goormaad sadaqaysanata wax o dhan zake ka dhigta goormaad sadaqadii kalen zake ahayn goormaad bixin wuxuu ku leha sheekhu maxaaba bilood isugsiinba bil kasta waxaan bixiy dhanba wixii dhanba si ku xisaabi ka shaqaalaha u ahaataa meeshu u dira wuxuu siiya zaku u xisaaban telefoon usoo diray zaku xisaaban boqolkii dolar afrika u diray zaku u xisaaban wixiisoo dhanba waa wada zakaba maba lahaba sadaqa geesuu bixiya ma lahaba ama hadhow markuu xoolihii xisaabhayaba wixii bixiyo o ka jari intaasna waagaasan bixiya ka jar intaana ka go waaba zakadiiba khalaas ma jirto war nima war zakadii la bixinayo caalam islami haddaad u kacdina maanta baytu zakaad baad bayt akaad kuwait iyo caraba hadaad ukaxda meel dhanoo muasar dhan waaad arkaysa bayt zakaad zakada lagu soo ururi oo la dadka tujaarada geen kafaara gud weligeed ma qof soomaaliya oo bixinaya ya qof dhahaya zawjadeydii baan ramadaan ku dhacayo raashinkii sitiin miskiin soonkii waan kari waaye sitiin miskiin baan quudan raashinkooda waa kan laga qabta masaajid mid kaloo dhahay waan dhaartay dhaarti baan maaratay aan jebiyeyo kafaara gudkii baan wadaa mid kaloo dhahay waxaa dambigaasaan galo kafaara gud weligeed ma qof soomaaliya oo kafaara gud bixiya ya marka soomaalidu waxa ma sameeyaan miya kafaargu dunubtana way ku dhacaan hadda ogow maba jiro maba dhundule waxaas war aniga kafaargudii masakiin wax la simaa iga dan ugu leh anigaa wasakara maba u dhunduleelaanba caalamkana waxaad arkaysaa layn dhana waxaad arkaysaa lagu leh laynkan waa kafaargudka raashinka la bixinaye wey hadda waa layn dhanad beri aan riyaad aan joognay baan waxaan tegay hay la dhihi jiray baan xafiiskooda tegey waxyaabaha la yaab kale ee ummadaha mujtamaca in tarbiyada inay ka soo hadhin hay-addii markaan saldhigoodii tegey marka shaqaan u doonto jaamacaddan bogo marka bay ballamiyeen imtixaanki waxbaan kaa qaadinaa bay markii markaan meesha ugu tegey waxaan arkay dad layn ku jira layn layn bay ugu jiraan nin baa soo baxay nin shaqaalihii ahaa kolkaasuu kaadhar u qaybiyo lamber one lamber two iyo saas se kala horreynba lambaradii siinayaan marka saasaa loo kala qaabili anigu waxaan u qaatay dadkan dad masaakiina wax la siinay maba ehe waa dad xoolaha meeshan ku bixinaya sadaqay bixinayaan markaasaa lambara la kala siinaya waa lelay hebel baa kaa soo lambarkee tahay lambar labaana dib u istaag baa leley hebel baa adgu maad lambarko soo hormar adig nin kastana wuxuu wada bac iyo kartoon bu wada lacag ku wada mid wuxuu le waa zakadii waayaan iga mid wuxuu le uma rabaa inaa kafaalo qaada iga qabta mid wuxuu le kafaaro gudki waayaan hal iga qabta min dadba waxbuu wadaa karaatiin baa nin kasta ninba inbuu wada mid bac wada jiidaya mid kartoon wada layn bay ku jiraan markaasaa lele agga u istaag laynka baad ka baxday inta istaag si laynka loogu jira saas looga qaabilhay looga qori loo wado yaa duhurka la aadaami bada salauhr aan su nimaadna inta mu malayn somalia inu intaa kula taagnaan lahay sadaqa raba inuu bixiyo maarata ba wax ku wada laba jeer hadduu kugu soo celiya warwadaadkan wadaad wax u jeeda maahe orod buu istaaban markaaba inuu shan daqiiqo uu meel maahe wuxuu u baahan yahay rushayn badan buu ubaahan yahay intaasoo adilo iyo intaasoo xadii iyo intaa markaad horgufti baa laga yaabaa inuu maarata boqol raan uu kuu ballan qaado iska badaa wuxuu keena isagoo wadee ma jirto kuwana waxaa laleeyahay laynka gal soo noqo bacda duhur soo noqo dawaamkii baa dhammaaday wati shaqadii baa dhamatay berri soo noqo wallahi alcadiim waxaan arka kuwa odayaal qayli shalay baan imid oo maantaan soo noqday oo darad saddex maalmood baan idinku soo noqonaya bilah cali iga qaadu lehay xoolaha iga qaada saddex beri baan soo noqonayaa buu kuleh oo mid kastaba lileh waqti baa dhammaaday soo noqo oo nin dhan waata shaybo waayeel buu shaqaalihii dhaarinaya u leehay ma soo noqon karo saddex maalmood afar maalmood bay intaan soo noqonaya wuxuu wada kartoon dhan oo maarata lacagta saa isdulsaaranta wada qayb eka iyo qayb aytaam uu rabo inu waxaaso dhan ayagu dhiibhaya somalia muma laynu intaa samayn laha dulqaadka tarbiy wey waxaas waa tarbiy wey marka uma zekada ma manciyaan ilaa ilaahay subxana wat roobku ka qabsanaya roob la'aanta waxaa noogu dhacday abaarahaas waa zekada aanu diidna wey dembiga kale afraad rasuulku yih alayh isalaatu wasalaam walam yanquduu cahd wa cahda rasuulihi ilaa sallata allahu calayhim caduwa min hayri anfusihim fayahudu bacda ma fii aydiihim aw kama qaala alayh isalaatu wasalaam ballanta alle iyo ballanta rasuulka mujtamac kama baxo ilaa ilahay wuxuu ku sallidayaa cadow aan ayaga ahayn buu ku sallidi markaasaa mumtalakaadkoodii hantidoodo dhan buyuu qaadanaya cadow aan ayaga ahayn oo muslimiin ahayn baa lagu sallidiba cahdigii ilahay cahdiga rasuulku muxuu yahay taariku salaadka cahdiga ilahay ahdiga ilahay cahdiga rasuulku buriyey maanicu zakaad cahdiga ilahay uu beriyey khaa'inka khishka balanta alle iyo balanta rasulku man ashana muxuu rasuulku yidhi falaysa mina qofka anaga naqisho nakhaaima naga mid muu rasulku yih alayh isalaatu wasalaam man hashana falaysa mina idan hashaashka saaxibu riba ribada ninka qaata cahdiga ilaah cahdiga rasuulku buriyey weligaa soo wada qaatilka dhiigga islaamka banaysanaya qofka muslimka ulmiga ku dilaya cahdiga ilah iyo cahdiga rasuulku yuu buriyey idan cuhuudda ilaah iyo cuhuudda rasuulka mujtamac ma buriyaan ilaa ilaahay cadowgu ku sallidhayaa cadowgaa markuu ku salidaan ayaga ahaynba maarata sallad allaahu calayhim caduwan min hayri anfusihim cadow aan ayaga ahayn baa lagu salidi oo mujtamaci muslimiinta aan ahayn fa ya'khuduu bacda maa fii aydiihim wixii gacmahooda ku jira qaybo ka mida qaad waxay culimmadu leehin markay xadiidkaa sharxayeen rasuulku muusa dhihin fa ya'khuduu kula maa fii aydiihim aduu dhihla waxba nuguma soo hadheen bal laakiin wuxuu yidhi bacda maa fii aydihim waxa gacmahooda ku jira mumtalakaadkooda qaybo ka miday qaadanayaan waad arteen caalam alislaami caalam islaami markaad juqraafiga aad akhridaan meelaha ugu ilaahay fadligiisa caalamka inta isku xidhoo ee mamaraadkaa ee badaha isku xidhoo ee maaratay laskaga goosho dhan caalam islamiga iskale hal mid ay ka intifacsadaanna male dhinaca adaad u kacda kanaalka saways waa masaari wey madyaqu jabal daar hadaad tiraadiyo sbaniya maata maxamed alatlasi kuwa isku xidho ee meeshooda waxa weeyaan waa dad muslimiina ah iskale baabulmandab iyo xagga adaad u kacday iyo khaliij alcadan hurmus haddaad aadi iyo marka iyo halkaas waxaa weeyaan waa dhulkan waa cumaan iyo halkaas meel kasta oo caalamka laisku xidhmo muslimiin baa iskale lakiin ma intifaacsadan ayagu waxa khayraad ilahay dhulkooda u dhigay oo ku duugan ama dahab ah, ama batrool ah, ama harwa xayawaaniya ama dhirta ah waxaa weyaan ma dadka ugu faqiirsan wey maanta waxaa iska daldalan badaha ay leeyihin waxaa iska daldalanhaya ajnabi gaalaa daldalanhaya qaadanayaan fa yaudu bacda maa arrintaana maxay noqotay waa cuqubadii ka ratimatay dembiga ay galeen oo cahdiga ilahay cahdiga rasuulka ay buriyeen waxaa weyaan waad arteen badihii soomaaliya iyo hayrkoodba isku soo ururi waxaa weyaan ummad kalaa iska intifacsata caalamiislami o dhan waa saas somalia dhan caalamislami o dhan waxaa weeyaan giddi dhammaan waxaa wada kontaroola dhammaan badaha aan sheegay oo dhan meelaha mamaraadka o dhan waxaa wada fadhiya caddaan baa fadhi caddaan baa wada hadda kenya soo kenya ma dekada mambaase ee eh, sideed wadan baan u malaynaya ayay dekad u tahay halka kontaroolka rasmiga niman caddaana fadhiya oo maraakibta ragga kala haga ee waxeeya waa niman caddaana wey looma ogolo nin afrikaana niman caddaana fadhiya meeshaas meel kasta aad tagtay waa tabtaas wey marka waa cadowgaasa yimid fa yaakudu bacda maa fii aydiin wey maxaa yeele cahdiga ilahay cahdiga rasuulka laga baxay sharciga islaamka xukmisaa laga tegey mucaamaladii baa ribadii maarata la banays wixii oo dhan baa batay idan marka waxaa dhacay marka arrintaas qodobka ugu dambeeye macaasida hanaad wuxuu rasuulka alayh salaatu wasalaam wama maarata walam yaxkumuu maarata bikitaab illahi wa sunati rasul riwaayadda kalena waxay wamaa xakamuu bikayri maa anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiyey waxaan ahayn haddee isku xukumaan ama iskuma xukumaan ilaa hadduu isku xukumaan waxaan ilaahay u soo dejin oo kale qaanun wadciga qaataan ilaa alla subxaana wa tacala fashaa fiihim alfaqru riwaayada faqrigaa ku faaf faqri lagu salidi riwaayadda kalena waxay ahayd ilaa jacala allaahu ba'sahum baynahum dhexdooda ilahay cadaawad dhigaya basi baa dhexdooda dhigaya ilahay dhigaya markay sharciga islaamka xukunkiisa ay ka tagaan walam taxkum a'imatum bikitaab illahi wa sunnati rasuulih haddii a'immadoodu ay ka tagaan xukunkii alle iyo sharciga islaamkii iyo xukunkiisa ay ka tagaan ilaahay wuxuu ku sallidaya jacala allahu ba'sahum baynahum dhexdooda ilahay basi dhigaya cadaawad shacab shacabka kale heshiis laa ma jiro dowlad dowladda kale heshiis laa ma leh idan basi baa dhexdooda dhiga shucuubtii waxaa laisku diray shacabkii iyo madaxweyneba cadaawad dhexdooda la dhig oo shacabkiina ma jeclo ninka aakimka xaakimkiina shacabka ma jeclaan ayaga baa laisku diray shacabkii dhexdiisii baa laisku diray shucuubtii oo dhan baa isnic jacala allaahu basahum baynahum allah subxaana wa tacaala dhexdooda dhigaya basiga iyo dhibaatada dhigaya idan shantaa macaasi buu rasuulku saxaabadiis wuxuu ku yidhi kuma dhacdaan ilaa haddaad ku dhacdaan intaasoo cuqbada in ku dhacayso maanta markaad shantaa arrimoodaad meel kale iska daaya soomaaliya u bandhigta hantii miyaynu ku dabaqmayn maanta zinadii baa faaftay mucaamaladii baa la khalday maaratay waxaa la zakadii baa la diiday waxaa way cahdigii ilahay baa la buriyey oo sharci islaamka laga tegey xukunkii baa maaratay meel kale loo tiri intiiba waxaa weeyaan shantuba haddaad soomaaliya ku dabaqday shantuba waa wax jira wey maanta idan shantii cuquba way jiraan maxaa batay amraaddii baa badatay geeridii baa fara badatay maxaa abaarihii baa batay xukunkiiba had mid mid kasii liita dadka xaakimu noqon haya cadowgii baa laisku saliday oo gaalo ah intuba waxaa weya maanta way jirtaa idan mujtamiciina hadduu fasaadka uu sameeyo macaasidaas ayagana markaa saasay u saamaynaysa shantuba waxaa weeyaan waa arrimaas waana wax jira wey maanta idan ikhwati filah xadiidkaasna wuxuu na tusayaa mujtamacu hadduu fasaadkaas dhexdiisa uu ku faafo in aydna cuqubada ay ku dhacayso inay cuqubada ay ku dhacayso idan cinwaankii ahaa almacaasi waaharuha asayi cala almujtamac cala alfardi wاlmujtamac waxaana isleehay si toosay axaadiitaas ay u taabanaysaa maxaa looga bixi karaa in ilaahay loo noqdaa looga bixi karaa wujuudka hadda halka aad joogtaan ee south africa aad joogtaan iyo ka hayrkiinba yurub iyo reer galbeedka jiraan waxaa loo soo qaxay ee halkaa ina keenay macaasi la gale bay ahayd macaasi la galo ilaa yowmina hada aan laga soo weli aan laga soo maarata aan laga noqonin marxalada maanta la marhayo soomaaliya waxaa weye ninkaas wuu ka dharagsan yahay qof qof kale oga sheekeen ma jirto caalamku qariyou noqday waxaa weeyaan telefoonnaha iyo webseedyaasha iyo wax wax lagu qorhayo sagaahankii ama se kow iyo sagaashankii meeshii la marhay hadda dib loogu noqonaya wax kasta intii laga soo daalay reerreer waa socon weda waa laga soo tegey waa la soo waday hadda waxaa la maraya aqaalin bale iqlimiyaa la maraya iqliim gobol fulaan iyo gobol fulaan iyo hebilkaa iyo waxaasoo dhanna lisaalixi markaa Eh, maarata kufaar wey waxaasoo weligaaba gobol fulaan sheego maxaad u khidmaynaysaa ama si toosa ugu khidmee ama si hayru mubaashira ugu khidmee cadow unbaad u khidmaynaysaa markaad leedahay gobol fulaan xagga iga dhigi hebelka baa intan ahaa iyo markaad leedahay waxaa weeyaan gaal unbaad u khidmaynaysaa baad u khidmaynaysaayo ama ogow ama ha ogaan maxaa yeele midnimad had iyo jeer baawirku wuxuu ku yimaadaa midnimu ku yimaada kulamaa midnimo la waayana kulamaa waxaa weeyaan dacfigii masaa'ibtii baa badanaysa caalamka islaamka taarikhda markaa dib ugu noqotay weligood lama jabinin ilaa haddii la jabiya dhexdooda wax ka yimid umbaa lagu jabin jira tataar iyo maquul oo meesha ugu darrayda marka ku sameeyeen istisaalka isku dayeen inay maart dowladdii dhannayd shanta qarni kasoo soo jirtay dowladda cabaasiya dowladda cabaasiya meeqa qarni bay talinaysa yaa sheegi kara maanta midda arrintaas dowladda cabaasiya meeqa sanaa ahayd meeqa madaxweynehana soo maray haye jaaiuleh qofka maanta sheega meeqa madaxweynea dowla cabaasiya soo marta meeqa qarni bayna ka meeqa qarni bayna jirtay dowla cabaasiya waxaa ka horreysay dowla umawiya ka horreysay dowla umawiya mucaawiya ka bilaabmi radia allahu tacaala can afartankii mase afartan iyo kowga caamuljamaca layihahdaa buu ahaa wuxuu xasan ooga tanaasulay ilaa waxay ku ekayd boqol soddon iyo labadii bay ku ekayd dowla maarata umawiya boqol iyo soddon iyo labay ku ekayd ku baabooday ninka ugu dambeeyey halkaasay ku intootay waxaana soo martay afar iyo toban madaxweynea soo martay dowla umawiya afar iyo tan cabdullahi bin zuheyr markii lagu daro afar iyo toban madaxweynea soo martay waqtigaa iisam afar iyo tobanka waan idiin tirin laha waxaa ku xigay dowla cabaasiya boqol soddon iyo saddexdii baa laga bilaabi waxayna dhacday lix boqol konton iyo lixdii bay dhacday boqol soddon iyo saddexdii laga bilaabo hijriga ilaa lix boqol konton iyo lixdii meeqa qarni wey aar waxaa weeyaan adu waa han qarni wey afar boqol iyo santi qarni sano ah eh, ay jirta dowladda intaa telinaysa la yidhi qoraxda uma dhacda la dhihi waxaa weeyaan tataari maquul waxaa ku jebiyey dad islaam sheeganhaya ayaa u horseeday maaratay maxamed ibn calqama alwasiir raafidli calayhi min allah maa yastaxiqu malcuunkii xumaaye raafidligaha ee wasiiru daakhiliya laga dhigay ninkii dowla cabaasiya madaxweynaha u ahaa iska ahaa baa dowl wuxuu ka dhigtay mustashaarna wuu ka dhigtay wasiiru daakhiliyana wuu ah kaas raafidina wuu ah nimankan hadda raafidada aad suniyiinta u neceb u ah shiicada xunxun weliba sii jirta halkaas hoolaaka uu kala haysta markaasuu intuu u yimaado madaxweynaha wuxuu ku dhihi meelhebla nimankii jiray ama ciidankii khuraasaan joogay ama ciidankii meelheble joogay tobanka kun mushaar looma hayo khasnadii dowladda way baaba'day aan iska fasaxno boqol xabo un eh, maaratay xafiisaha ilaalisa ka soo reebo inta kale aan fasaxno amiirow masaasay kula taha waaya fasax wuu fasixi tobanka kun buu fasixi waraaq buu qori amiirkii wuxuu idan waxaa yidhi caruriinna u xirta kala taga markuu saa uu ka ogaaday waraaq diir hollaaka u dir wuxuu tobanka kun aa fadhiyey waan ka waan kala fasaxay halkaa ka soo gala soo burburi cagta kusoo dhuf cagta intuu kutaa soo dhufan kusoo socdo haddana wuxuu leey meelheble nimankii fadhiyey haddana ha la fasax suu u waday u waday baqdaad ku keenay soddon iyo toddoba madaxweyne dowla cabaasiya soo marta soddon iyo toddoba madaxweynea soo marta sabca wa soo marta toddoba iyo maalka soddon madaxweyne dadki sidaa ahaa waxaan oga jeeda halkaa ila kacday burburka kuma dhicin ilaa macaasiday galeen meherarkay gaadheen madaxdooda markay u dambaysay iyo lahwigay galeen iyo tarafuhay galeen iyo duqyaankii waxay sameeyeen baa ilahi subxaana wa tacala ku salliday xukunka markuu xumaaday oo ahdigii ay ka baxeen ba ilahay cadow waa ku salliday marka marka waxaan oga jeedaa muslimiinta cadow ma qabsanin ilaa xaggooda laga yimi maantana marka welitii la joogaa weliba soomaaliya meesha ugu dambaysay uh, labaatan iyo sano ka hor meesha la jooga loo noqdo loo noqdayo fitanku markuu caam noqdo meel kasta galo hataa ninkii cilmiga la cilmiga la waafajin maayo caaqilkii caqliga waa ladabamarinaya la daba marinaya ninka taabiciga jaliilkahaye la dhihi jiray sharxbil ashacbi maxamed bin cabdiraxman ashcaf markuu xajaaj ku baxay oo dagaalka dhex macrakadii khatartahayd raggii wuxuu ahaa raacay buu taageere ashcad raacaybu taageeraybu markii dambe markii la burburiyey maxamed bin cabdillah ashcad markii la burburiyeyna xajaaj uu gobadii fadhiistay oo meel kasta alqaacido oo kale ayaa ahaa ayaa laga dhigay wuxuu yidhi maalin ninkii tala ku yeeshay hal waan gawrici maalin ninkii ra'yi ka dhiibtay iyo maalin ninkii xoole ku bixiyey hala soo qabtuu meel kasta intuu cilaan dhiga markaasu wuxuu yidhi meelheble ninka iska soo dhiibay iyo meelheble iska soo dhiibayna waa la dayn inta kale laakiin waa la qaramsan buu ku yidhi sharcibila shacbi baa ka mid ah ragga yimid saaxiib kale mah wuu jeclaayo nin caqli badanna wuu aha caalimna wuu ahaa taabic jaliila ahaa markii loo keenay ayuu su'aalo weydiy xajaajna nin waade aalim aad u kibir badan bu wuxuu yihi sharaxbiilow caqliyarana kumaana tuhmi jirin bu nin caaqilaan yaad ahayd cilmiyarana kuma helino faqiih caalimaad ahayd waxaan maxaa ku dhexgeliyey waxaan maxaa ku dhexgeliyey kelimo cajiib oo kaga jawaab wuxuu yidhi lam nakun fajara faajiriin aqwiye oo xoog badanoo durbo wixii ka taqaluba oo adig saarana maanu noqonin walam nakun barara adqiya oo wix iska ilaaliyan maan noqonin daxiyaan noqonay faajiriin xoog badanoo adig durbo ku qabsadaoo kaa tuura meeshina maana noqonin niman baariyeenoo adqiya oo alla ka cabsado oo taqwadoodu ay ilaaliso oo wixii ka fogaadana maana noqonin daxiyaan ku noqonay wixii baa najiidatay dabaysha iyo fitankii baa najiidatay marka saa doonta sameybu iska cafiyey marka iska siiday waxaan oga jeedaa qofka caaqilka hataa markay fitanku yimaad caqligiisi hataa macno ma yeelana la waafajin maayo cilmi waa lagu waafajinayna idan ikhwati filah waxaan o dhan ad aragteena waa macaasida iyo dunuubta aanu gallay oon weli laga soo garwaaqsanin macaamalahaadka la samaynaya hadda adaad kenya tagtaan dadka soomaalida lacag baa la yeeshay laakiin macaamalaadkooda haddaad aragti in yaroo ilahay u naxariista mooyaane yani waad yaabaysa meesha la marayo